بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الواحد وسبعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث ألف وستمية وخمسة وثمانين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وaلiه وسلم جibrيilu an yaatiyah wuxuu kula ballamay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam jibriil inuu u yimaado inuu u imaanayo buu kula ballamay faraaha calayhi waa ka daahay xata ishtadda calaa rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam ilaa ay ku adkaatay arrintaas oo ay dhibtay rasuulka alla sala allah alay waslam ku cuslaatay oo uu ka yaabay sababkii uu jibriil u imaan waayey fakharaja waa baxay guriguu ka baxayoo falaqiyahu jibriilu jibriil baa la kulmay oo dibadda taagan oo gurigii soo gelila fa shakaa ilayhi waa u dacwooday faqaala wuxuu yidhi oo yani maatinla-aantaas uga dacwooday faqaala markaasuu yidhi innaa laa nadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura annagu malaa'igta alla haddaan nahay ma soo galla guri oo ay uu ku jiro ama suuradii ay ku jirto rawaahu muslim marka gurigana labadaa midkood ayaa ku jiray oo muxuu aha inay laba munaasabadood ahidna waa iska suurowdaayo munaasabadna waxaa ahaa ay yaroo xasan ama xuseen uu lahaa oo sariirta hoosteeda ku jiray oon la ogeyn ayaa marna ka manciday marna muxuu ahaayey musawir guriga ku jiray rawaahu lbukhaariy ra'atha ay abطa wa huwa bihaa muhalaa ra'atha aygaasuna noocaasina waxa weeyaan sida insha allah imaan doonta waa ayga aan nafciga lahayn weeye ama ayda lagu intifaaco ee iqtinaheeda la isu idnay kuwaasu ajrigana ma yareeyaan iibkooduna waa bannaan yahay malaa'igta allana kama celiyaan وعan caiشhaةa radي allahu canha qaalat wacadda rasuula اllahi salى اllahu عalيه wali wslam jibriilu عalayhi الsalaam fii saacati an yaأtiyah waxaa rasuulka alla salى اllahu عalayhi wali wasalam kula ballamay jibriil عalayhi الsalaam inuu u yimaado saacad mucayana fajaءa tilka saaca walam yaatihi tilkadii saacaddii iyada ahayd baa timid oo mana aanu imanin qaalat wa kaana biyadihi casan gacan buu gacanta wuxuu ku hayay ol faطaraxahaa min yadihi gacantiisuu ka tuuray wahuwa yaquulu isna uu leeyahay maa yukhlifu allahu wacdahu walaa rusuluh alla subxaanahu wa tacaala yaboohiisa iyo ballanqaadkiisa ma baajiyo iyo rusushiisu toona uma اlتafata waa fiirfiiriyey gurigii buu fiirfiiriyey faidaa jirwu kalbin taxta sariirihi wuxuu arkay isagoo ay dhal ahe ayga yarka ayga iyo waraabaha iyo kuwaas ilmahooda ayaa jirwi la yidhaahaa waxa yar oo min kulli shay-in ana jirwi waa la yidhaahaa jamciisuna waxaa weeyaan wa ajraa ama ajrin ajrin calaa wasni afcul marka ay yar oo dhal ah oo xasan iyo xuseen midkood uu lahaa radia allahu canhumaa oo sarirta hoosteeda ku jiro arkay fa qaala markaasuu wuxuuhi mataa dakhala haada alkalb goormuu soo galay eygankadu faqultu qultu wallaahi maa daraytu bihi ma aanan ogaanin ma aanan arag fa amara bihi fa ukhrij amar buu ku bixiyeyoo markaasaa la bixiyey fa ja'ahu jibriilu calayhi salaam jibriil baa u yimid calayhi salaam markaa qisadan iyo qisadii hore inay kala duwan yihiin baa ka muuqata tii hore waxay ahayd gurigu ka baxay markaasuu arkay isagoo albaabka taagan tanna waxay ahayd kolkii aygii la bixiyey buu soo galay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wacadtanii fajalastu laka walam taatinii waad ila ballantay markaasaan kuusii fadhiista oo kuusii diyaargaroobday kuusii diyaargaroobay oo aadan iina imanin fa qaala markaasuu manacani alkalbu aladii fii baytik waxaa iga manciyey aygii gurigaaga ku jiray innaa laa nadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura annagu ma gallo malaa'igta alle haddaan nahay calayhim salaatu wasalaam guri uu ay ku jiro ama suuradii ku jirto wa can abilhayaaj xayaan ibni xusayn abilhayaaj abilhayaaj w can abilhayaaj alasadi wasmuhu xayaan ibni xusayn qaala wakaana saaxiba shurطati caliy cali askartiisa booliiskiisa ayuu u sarreeyey iyo xaraskiisa iyagoo madaxu ah qaala qaala lii caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu ee wuxuu i yidhi alaa abcahuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam kolkaan kuufaa la jooga caasimadii muxuu ahaye caalamka islaamiga kolka ahayd bikhilaafati caliyi radia allahu canhu miyaanan kugu diraynin rasuulka alla sala allau aleyh waali wasalam arrintuu igu diray oo i xilsaarayso kuu xilsaaraa maxayna tahay anlaa tadaca suuratan ilaa tamastahaa waa inaadan ka tegin magaalada ku wareeg oo suurad waa inaadan ka tegin musawir ilaa inaad tirtirta mooyaane ku meel ku dhegan iyo ku meel ku naqshisan iyo mid eh, manxuut ah oo taagan iyo wuxuu noqdaba walaa qabran mushrifan qabri taaganna aadan ka tegin ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinta mooyaane rawaahu muslim labada arrimood buu nebigu sal ly slm igu diray anna loodii aan kugu dirayaaye bax oo ku wareeg beledka oo qabrigii taagan oo aada aragto oo dhanna tirtir oo dhulka la sin wax yaroo calaamo ahoo lagu garto oo jay iyo waxogaagii korka laga saaro oo lagu garto inuu qabri yahay oo handaysa mooyaane suuro alla suuraddii aada aragtana iyadana zuuliyo tirtir rawaahu muslim baabu taxriimi itikaadi alkalb ila lisaydin aw maashiyatin aw zarc haysasho ay la haysto oo la kaydsado guriga lagu haysto xaaraamnimadeeda ilaa aygaasu inuu yahay mid naafic ah oo lagu ugaarsanayo ama xoolo raacaya ama beer waardaynaya oo tuugga iyo doofaarada iyo daayeerka iyo waxyaalaha ka celinaya ugaadhiga ka celinaya inuu yahay mooyaane kuwaasna waxaa lamid ah alaykum salaam kuwa muxuu ahayey masaanicda iyo sharikaadka iyo baabuurada iyo kuwa waardeeyey iyo kuwa kale ee muxuu ahayey been boolisku ay dhaqdaan ee iyagana sulaalada gaarka ah ehe soo qabta mujrimiinta iyo tuugta iyo meeshii wax laga dhacayo meeshii wax laga jabsaday iyo raadinayo ilaa u soo qabta aan ka hadhaynin iyo kuwa muxuu ahay militariga ee iyaguna sida oo kale ah jawaasiista cadowga iyo meeluhu kasoo tasalulaya iyo iyaguna ka waardiyeen wixii sidaas oo kale oo marka nafcile mooyaane wixii kale ee ayga mudallalka ah la haystee sida gaaladu qoorta intay silsiladii uga xidhaan iyo ay muxuu ahay dhabtooda ku farfadhiisinayaan oo ay koolkoolinayaan iyo kuwaasaa iyagu xaraama haweenkoodana si xun bayba ugu isticmaalaan baa la yidhaahayo waxyaala xunxun iyo sheekooyin xunxun baa laga sheegaa wa sababku rasuulka alla sal ly slm bahalkaa u xaaraameeyeyna waxaa suurowdaba inay ka mid ahayd alla uu tusiyey waxyaalaha fasaadda ah lagu samayn doono iyo xumada uu leeyahay xagga akhlaaqda xagga caafimaadkaba muxuu ahay uu leeyahay oo alla u ogeysiiyey uu u xaaraameeyey rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam oo naftiisa oo dhanna nijaas uu ka dhigay haysashadiisana xaaraam uu ka dhigay guri eh, malaa'igta allena ayna u soo gelaynin guri uu ku jiro rasuulkuna sala allahu alayhi waali wasalam isaguna uu diidi jiray guri qolo ansaareed ahoo gurigooda ay ku jiray uuna geli jirin kolkay ka dacwoodeen oo yidhaahaan gurigan dariska iyaga waad u timaada annaga nooma timaadidna uu ku yidhi gurigiinna ay baa jooga kolka uu yidhi ayin iyagaba gurigooda waxaa jooga bisad baa joogtana uu yidhi bisadu waa bahal ee eh, maaha ay maaha iyadu وعn بن cمر رضي الله عنهma qال سمعtu رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يquuل man اqتنىa كلبا qofka kaydsada ee haysta ay إlaa كلبa saydin ay ugaareed inuu yahay mooyaane أw maashiyatin ama xoolo xoolaha raaca adhigi iyo weylihii iyo faإnahu yanqusu kan marka kii beerta ma aanu sheegin abu hurayraase sheegi doona faإnahu yanqusu waxaa ka yaraanaya min أjrihi أjarkiisa kula yوم qiraaطaan laba qiraad baa ka yaraanaysa labada qiraadna riwo kalena hal bay dhehaysaay qiraadkana waa kan hadda ka hor soo maray oo shay yaryar oo waxyaalaha lagu miisaamo ah ayuuyuu ahaan jiray oo afar iyo labaatankii qiraadba lagu magacaabi jiray mihqaal yuu ahaan jiray haddase waxaan laga wadaa wax eh, alla uu ogyahay qadarkiisa oo ajarkiisa ah sidii aan ku soo marray janaazada janaazada qofka intuu raaco oo ku tukado ilaa laga aasaya la joogana laba kiiraad inuu leeyahay qofkii inta laga tukanaya la jooga ee kolka aaska aan sugana iskaga soo noqdaana hal qiraad uu leeyahay markii la weydiiyey labada qiraad maxay yihiinna uu dhihi jiray waa laba buurood oo kale oo waaweyn muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin qiraad hal qiraad baa ka dhaceeya ayguna waa sii kala daran yahay ayga madow ayga madow baa weliba sii daran وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qاla qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم man أmسka klبا qofkii ay haysta faإnahu yanqusu kula yوم min camalihi qiraaط إlaa kalba xarثin أw maashiya ilaa ay beereed inuu yahay mooyaane ama ay xoolaad inuu yahay mooyaane متafq عalيه وفي رواية لمسلم man اqتنىa كلبا laysa bklbi صayd وlaa maashiyaة وlaa أrض kana saddexdaba marka isku daray qofkii kaydsado oo haysta ay aan ahayn mid ugaareed iyo mid xoolaad iyo mid beereetoona aan ahayn fa innahu yanqusu min ajrihi qiraataani kula yowm maalin kastaba marka saasuu noqona ajrigiibaa ka daadanaya marka ajrigu wuxuu uga daadanayaa ajrigii uu samaystay uga daadanayaa waa xaraamnimada xaaraamtaa uu samaynayo iyo ajrigiisii waxu dhimaysa baabu karaahiyati tacliiqi aljarasi fi lbaciir wa gayrihi min addawaab wa karaahiyati istisxaabi alkalbi waaljarasi fi safar necbaysiga la necbaystay kol haddii necbaysi sidaasoo kale karaaha la yidhaahna waa kaa nidha cinda salaf waxaa ahaan jirtay arrin caam ahoo karaahatu taxriimka iyo karaahatu tansiiha oo labadaba keenta wuxuu sharcigu necab yahay bay karaaha ku magacaabi jireen ee ku-xidhidda jaras muxua dawan ama koor lagu xidho awrta loo xidho awrta iyo geel yani bacir kolkii la dhan waa neefka geela wagayrihi wixii lamida ah, ee min addawaabi lo-da iyo dameeraha iyo fardaha iyo in loo xidho gaar ahaan midka dawanka nuxaasta ahe isagu dhow dhow dhow dhow yidhaahee uu eegyahay codkiisu u eegyahay codka kaniisada oo kale wa karaahiyati istisxaabi اlkalb ay qaadashadii waljarasi iyo dawan qaadashadii fi safar socdaalka marka lagu jiro in dadkaasu ay ay qaataan ama bahalkaa dawankaas ay qaataan oo neef ama ku xidhan ama gacanta lagu wado xaaraanantiisa weeyaan bahalkaas jaraska la yidhaaho waxa loo xaaraameeyey waxa weeyaan ee kolkii aadaanka kole ku in calaamad laga dhigta loo diiday waxa weeyaan waa calaamada nasaarada weeyaanoo kaniisadoodaho way kay ku gargaraacaan waxay salaada ku magacaabaan iyo kolkay hogaysiinayaan iyo awqaadooda ay eh, ciidaha iyo ixtifaalaadka waxaasi ay leeyihiin bay garaacaan marka tashabuh binasaaraa baa ku jira waxa la wixi marka codka jaraska kaniisada oo kale leh oo dhowdhow dhowdhow u yidhaaha ama saacad ha ahaado eh, kuwa masaajida iyo la dhiga iyo kuwa guryaha iyo ha ahaado oo kaasuna ay aada u fara badan yihiin masaajid fara badan aad ku arkayso saacadaha daqaaqada ah garaace sida codkeeda uu u egyahay codka jaraska oo kale u badan yahay masaajid badan oo masaajidda muslimiinta aada ku arkayso ama meel kale ha ahaatee xaraam weeyaan ama kuwa codka kale isagu lehe sida ka telefoonka iyo ka guryaha muxuu ahaayey albaabadooda lagu sameeyo iyadoo dhalalalalau odhanaya ee aan u ekayn codka kaniisada isaga sheekh alalbani xafidahu اllah isagu wuxuu yidhaahaa fii kitaabihi jilbaab اlmarأaةi اlmuslima isagu waa jaa buu yidhaahaa marka wixii codka kaniisada leh oo u eg sida tantada bahashan big ben ay yidhaahaane idaacaddan ingiriiska iyo ka garaacda iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeye waa naaquus waa jaras waa xaraam weeyaan haysashadiisa iyo furashadiisa dhegaysigiisa iyo kolkay garaacayaan idaacadaha noocaas oo kale a ah markay garaacayaan waa la iska xidho ogolku garaacideeda ay dhammaatay iyo la furto marka wuxuu leeyay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa tasxabu almalaa'ika malaa'igtu ma raacdo rufqatan eh, musaafiriin musaafiriin oo israfiiqsaday ma raacdo fiiha kalbun aw jaras uu ku jiro ay ama dawan uu ku jiro rawahu muslim وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشhيطان waa muusikadii shayطaanka weeyaan buri jarasku rawaahu rawaahu muslim muusikadii shayطaanka weeyaan oo ilaan shicaar buu u yahay gaalada waxay cibaadada ku magacaabaan buu shicaar u yahay waxaasuna marka isagu waa jecel yahayoo waa waa shayطaanka ku farxa marka gaalada iyo shayطaankii oo la isku shabaho ayaa ku jira bahalkaas jaraska ah waxaa kaas ka mid a ah marka kan loo garaaco iskuullada iyo waa isaga naftiisu waa waa jaraskii kaniisada oo kale sideedu u ceeyayo sideeduu waxaa laga tixraacayna marka madaarsi gaalada iyo waxaasaa yaa laga tixraacay wax kale marka waa in lagu bedeshaa isagana oo la yska ilaaliyo waxaasoo kale rawaahu muslim wa abu daawuud aydan <clears throat> baabu karaahiyati rukuubi اljallaala necbaysiga la necbaystay jallaalada koritaankeeda wa hiya albaciiru aw annaaqatu alatii taakulu alcadira jallaaladuna waa awrka ama hasha ama saca ama ri'da oo cunta saxarada cunta weeyaan geel saxara cunaya maba inaan arag laakiin lo-oda iyo dameeraha iyo ariga iyo meelaha tuulayaha ee dadku tuulooyinka eh, dadku guryaha gadaashooda iyo ku saxaroodaan way cunaan waxyaalahaas fain akalat calafan طaahiran aaba lamuhaa taaba laxmuhaa eh, zaalat ilkaraahiya haddii in muddo a inta meeshii laga fogeeyo ama la xidho calaf nadiifa la siiyo cunto nadiifa la siiyo oo marka uu isbedelo hilibkeedii iyo wixii uu isbedelo khalaas kolkaa way bannaanaanaysaa xalaal bay noqonaysaa digaagadahuna waa sidaasoo kale marka cabdullahi bni camr bn alcaas radiallahu canhuma ba wuxuu yeeli jiray markuu rabo inuu digaag qashoobo ixtiyaad buu samayn jirayoo buu in muddo ah toddoba iyo meelahaasa yuu meel ku xidhi jiray oo loo daadin jiray badar loo daadin jiray kolka ka dambe buu qalan jiray marka iyaduna caado waxay leedahay waxyaalaas inay cunto وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال نهى رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل في الإبل من الإبل أn يurكبa عalayha in la koro yuu nahiyey riwaayo kalena waxay kusii dartaa ow يuشhربa min albاniha ama caanaheeda wax laga cabo riwaayaة الxaakim ba iyada intaa ku daraysa rawaahu أbu dawuda بإsنaadi صaحيiح waana sidaa uu sheegay oo waxaa weye xadiidku waa صaxiix oo صaxaxahu اlalbaniي fi صaxiix jaamiع الصغيir wa irwaaء الغaliil وغayrihima baabu الnahyi can اlbusaaqi fi اlmasjid wاlأmri biإizaalatihi minh إida wujida fiihi wاlأmr bitanziihi الmasaajidi can اlأqdaar reebidda la iska reebay in lagu tufo candhuufta masjidka lagu tufo dhexdiisa iyo amarka la isfaray in laga zuuliyo haddii lagu arko haddii candhuuf ama xaako ama duuf masjidka ama derbigiisa ama tiirarkiisa ama mixraabkiisa ama dhulkiisa lagu arko in laga zuuliyo oo hadday mid qallalan tahayna muxuha laga xoqo haddii ay mid qoyan tahay laga tirtiro haddii masjidku uu yahay mid ciid ahoo aan shamitaysnaynna inta loo qodo hoosta lagu duugo iyo amarka la isfaray in masaajida laga tahiro laga ilaaliyo waxyaalaha wasakda ah wasakda iyo nijaasaadka iyo waxyaalaha in laga ilaaliyo can anas radي allahu canhu ana rasuula اlah sl ly slm qaal albusaaqu fi lmasjidi khatii'aة wakafaaratuha dafnuha muttafaq calayh candhuufta masjidka dhexdiisa ihi waa dembi kafaara gudkeeduna waa in la aaso in la aaso weeyaan muttafaq calayh walmuraadu bidafniha aasideeda maxaa laga wadaa maxaase laga wadaa kafaara gud inay noqonayso waxaa laga wadaa aasideeda إida kaana almasjidu turaaban aw ramlan wanaxwahu hadduu ciid yahay ama bacaad uu yahay iyo jaay iyo waxyaalasaas uu ku goglan yaho sida masaajidii hore ahaan jirtay ah waa in inta meel loo faarfaara lagu qodo fayuwaariiha taxta turaabihi ciiddiisa hoostiisa ayuu ku qarinaya ku aasayaa wa qaala abulmaxaasin الruyaani min asxaabina yani min ashaaficiya fi kitaabihi اlbaxr ayuu wuxuu ku yidhi walaysa almuraadu bidafniha ikraajaha min almasjid taas aasid ile lama yidhaahe ama ida kana almasjidu waqiila almuraadu bidafniha ikraajuha min almasjid waa in laga bixiya masjidka lakin taa dafni lagu magacaabo in uun looga qiyaasanayo mooyaane oo la leeyahay marka in mexico dhan ba in laga saaro laakiin kolkaas waa haddayna ciiddu ayna raacaynin eh, ama ida kaana almasjidu muballatan aw mujasasa hadduu masjidku yahay mid la balaateeyey oo yani dhagxan waaweyn iyo lagu goglay oo lagu rakibay ama uu yahay mid la shamiiteeyey fa dalakahaa calayhi bimadaasihi أو بغayrihi kama yafcalhu kaثيir min الجuhaal falaysa dalika bidafnin haddii u intuu masjidku mid dhagxan iyo shamiiti wax sidaasa yahay uu cagtiisa iyo kabihiisa iyo waxaas iyo uu ku rogrogo taas way si wasakhaynaysaa mooyaane dafniga la sheegayo ma aha bal ziyaadaة fi اlkhaطiئaةi وtakhiiraة takhiiru lilqadri fi اlmasjid waa dembigii oo lasii badi iyo wasakhdii oo masjidkii lagu sii badiyo وعlى man yafعalu dalika an ymsaxahu baعda dalika bihawbihi أw biyadihi أw غayrihi أw yغsilahu qofkii sidaa yeela mar oo ku tirtira waxa waajib ku ah inuu dhaqo ama uu tirtiro gacantiisa iyo wuxuu ku tirtiraba iyo mxu mare iyo wuxuu ku tirtiro good yar iyo soo qaday warqadii ama inuu dhaqo وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أna rasuula الlahi صل ل sلم ra'aa fي jidaari الqiblati mukhaطan wuxuu ku arkay qiblada derbigeedu ku arkay meesha loo tukada xagga mexraabka meesha la yidhaahaa masjidkii nabiga sal ly slm ma aanu lahayn mexraab mujawafa ma aanu lahayn mukhaطan duuf buu ku arkay siin ama duuf aw buzaaqan mise wuxuu ku arkay candhuuf buu ku arkaa nukhaamatan misaxaako xakahu markaasu xoqay way qalalaydo wuu xoqay muttafaqun calayh kolalka qaarkoodna wuxuuba marin jiray cadar buu marin jiray wa can anasin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal ina hadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albawli wala alqadar midantada masaajidiihi uma suubato wax oo kaadi ah ama wasakha uma suubato ninkii masjidka ku kaaji jiray yuu hadalkaa ku yidhi inamaa hiya lidikri اllahi tacaala wa qira'ati اlqur'an aw kama qaala rasul lah sal ly slam <clears throat> rawahu muslim baabu karaahiyati اlkhusuumati fi اlmasjid warafci الsawti fiihi wanashdi الdaala wاlbayci wالshiraaء wاlijaarati wanaxwiha min almucaamalaat karaahaysiga la karaahaystay in lagu doodo masjidka dhexdiisa iyo in codka kor loogu qaadqaado lagu qayliyo oo dadka tukanaya iyo dadka jiifi iyo dadka qur-aanka akhrisanaya iyo laga tashwiishiyo ama mxua baadi in lagu baafiyo iyo in wax lagu iibsado ama wax lagu iibiyo iyo in wax lagu kala ijaarto oo caqdi ijaar lagu kala samaysto iyo wax alla wixii lamid ahee mucaamalaadka maaliyad oo dhan wixii maal ku saabsan oo dhanba in laga fogeeyo ilaa ku sadaqaysi sadaqaa lagu bixiye iyo maal muslimiintu ay leeyihiinoo meesha la dhigo oo lagu xifdiyo iyo sidii abu hureyra aan kusoo marray iyo waxa yaalhaas marka waa bannaan yihiin iyagu can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica rasuulu llahi sala allau alيyh wali slam yaquul man samica rajulan yanshudu daallatan fi lmasjid qofkii maqla nin oo ku baafinaya masjidka dhexdiisa baadi ku baafinaya falyaqul laa raddaha allahu calayka faina almasaajida lam tubna lihada rawah muslim ha yidhaaha alla kuma soo dhoweeyo alla kuma soo celiyo alla kuma tusiyo masaajidda waxaa looma dhisine ha yidha ha habaaro marka waxaa habaarka uu ku mutay qofkaasu maalkiisaas inuu alla aanu baadidiisaas alla aanu siinin lagu habaarayo waa inay tahay waxaasuu sameeyo xaraama وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي سلم قاaل إdا رأyتم mن يبيiع أو يبتاع في المسجد markaad aragtaan qof ku iibinaya ama ku iibsanaya masjidka dhexdiisa faquluu dhaha laa arbaxa allahu tijaaratak alla ma rebxiyo ganacsigaaga iibkaaga alla kuma faa'iideeyo dheh wa idaa ra'aytum markaad aragtaan man yanshudu daalla qof ku baafinaya baadina faquluu dhaha laa radaha allahu calayka alla kuuma soo celiyo ku dhaha rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkana marka waxaa weeyaan saxiix weeyaan saxahu fii saxiix aljaamic asagiir wa irwaa'i alghaliil wacan buraydata radia allahu canhu ana rajula nashada fi lmasjidi nin baa ku baafiyey masjidka dhexdiisa baadiyo faqaala wuxuu yidhi man dacaa ila aljamali alaxmar war yaa sheegay awrkii guduudna faqaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi laa wajadta allow aadan helin ha helin innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahu masaajidda waxaan loo dhisay wixii loo dhisay eh yani taa looma dhisin wixii loo dhisayna waa kii xadiidkii hore anas baa sheegay eh, muxuahay masaajidda waxaa loo dhisay salaad iyo qira'at alqur'aan iyo tasbiix iyo dikrullah baa loo dhisay marka wax xoole ku saabsan looma dhisin kolka masaajida lasoo aadayo masjidka laga adimaba waa ka la is amray in dukaamada lasoo xidho oo laga yimaado idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascuu ilaa dikri اllahi wadaru lbayc marka isagii looga imaanayey meelihii wax lagu iibsanayey in laga dhigto meel wax lagu iibsado waa midaan noqonayni marka rawahu muslim وعn cمر بن شhuعayb عن أbيه عن جده cبداللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى اه عليه nahaa can ishiraa'i waalbayci fi lmasjid wuxuu reebay iibinta iyo ku iibsiga masjidka dhexdiisa ah wa an tunshada fiihi daalla iyo in lagu baafiyo baadi aw yunshada fiihi shicir ama shicir lagu e, lagu aqriyo taasuu nahiyey rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiun xasanun xadiiun xasan buu waana xadiis sidaa u sheegayoo xadiidku xasan weeyaan xasanahu e, fii صaxiixi اljaamic الصaغيir middaa ku saabsan xagga shicirka xagga shicirka ka ku saabsan isagu waxa weeyaan muqayad weeyaane wuxuu qayd ku yahay shicirka aan shicirka islaamiga aan ahayn ama ka islaamiga ah ee wanaagsan ee ah mid muxuu ahaay alla ammaan iyo nebi ammaan iyo caqiide iyo makaarim alakhlaaq iyo waxyaalahaas ama nadmigan ee kutubaha qaarkood oo nadmiya masaa-isha dadka loogu iyo kuwaasu kuma jiro oo taasoo kale waa ku xasaan nebigu sala allahu alayh wala slam in barinto loo dhigo uu shicirka noocaas oo kale ee gaalada uu ku caayayo ee ku ugu jawaabayo rasuulka sal alla alay slam uu ku ammaanayo ee islaamka uu kaga hadlaayo islaamka ku taageerayo waa u ogolaan jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo waa kan soo socda xadiidkiisu laakiin intaa kale xaaraam weeyaan و عن السائب بن ي... عن ها وعن السائب بن يزيد الصحaabiي رضي الله عنه qaala kuntu fi اlmasjid masjidka ayaan joogay ku jiray faxasabanii rajulun nin baa isoo qururaxeeyey yani qururax igu tuuray isoo jeedinaya fa nadartu waan fiiriyo waan daymooday ninkaa isoo tuuriyeeyey fa idaa cumar bnu lkhaaabi radia allahu anhu waxaan arkay inuu cumar bnu khaaab u yahay radiallahu canhu amiiru lmu'miniin ah cumar naftiisu marka inuu u dhawaaqo oo uu yidhaaho ya iyo uu yidhaaho buu codkaas iska ilaalinaya masjidka rasuulka sal ly slm baa lagu jiraayo ixtiraam uu xurmaynaya rasuulka alla sala allau alay slm iyo masjidkiisa faqaala markaasu wuxuu yidhi idhab faatinii bihaadayni tag oo labadaa nin ii keen laba nin halkaa fadhiyayo sheekaysanaya coddaa dheer ku sheekaysanayey faji'tuhu bihimaa waanu imid faqaala markaasuu wuxuuhi min ayna antumaa xaggeed ka timaadeen faqaala min ahli طaa'if reer طaa'if baan nahay faqaala markaasuu yidhi low kuntumaa min ahli hada اlbalad min ahli اlbeled haddaad beledka madiinaha dadkiisa ahaan lahaydeen la wjactukumaa waan idin xanuujin lahaa oo idin garaaci lahaa laakiin hadda jahligiinna meel mxua dad quraba a tihiinoo aan aqoonin aadaabta gaarka ahee masjidkan rasuulka sala lla alay slm uu mutay aan aqooninoo waxaan idinku dhaafaya tacsiirta idinka daynayaa jahligiinna iyo gurbadiinnaas tarfacaani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam rasuulka alla sala alla alay slm masjidkiisii miyaad codka kor ugu qaadqaadaysaan aad ku qayliyaysaan rawaaxu lbukhaariy marka masjidka rasuulka sala alla alay slm buu si gaara uu u sheegay marka masaajidda kale nafteeda waa looga fiican yahay kol haddii ay ka dhalanayso tashwiish iyo waxyaalas ay ka imaanayso waa looga fiican yahay shub shub aadila shub sida baabu nahyi man akala huuman aw baslan aw kuraahan aw gayrahu mima lahu raa'ixaة karihaة min dukhuuli اlmasjid qabla zawaali raa'ixatihi ila lidaruura ilaa lidaruura reebidda layska reebay laga reebay qofka toon cunay ama basal cunay ama kuraaf cunay kuraafkuna waa bahal basalbaarta oo kale lamid aho sida caleenta basalbaarta oo kale leho caleentiisaas la cuno isagu bari inaanu lahayn baabanu u oo laakiin wax yar ka yar midabka uga duwanoo ka dhuudhuuban xogaana jaalle uga dhoweeyaan oo laakiin dhadhankeeda iyo urteeda oo kale le weeyaane aw hayrahu ama wax kale oo mimaa lahu raa'ixatun kariiha wax urxun leh ah sida fijilka bahalka dabacaddaha ay iyo wixii uun lamid ahee urxun leh sigaarka iyo isaguaba ka sii daran yahay hadda isagu xaaraamnimo isku darsaday wixiiba sidaas oo kale ahe urxun leh qofkii cunay reebidda laga reebay min duquuli اlmasjid masjidka inuu soo galo qabla zawaali raa'ixati intayna urtaasu ayna ka bi'in ilaa lidaruura ilaa daruura inuu cuno oo qof hargabsan iyo wax sidaas iyo uu yahay mooyaane oo ka isaga la ogol yahay masaaliixina kaga tegayso bahallahaas marka kolkaa la iska manciyayana waa kolka aanay mxuaha iyagoon la karinin amaan la dallicin weeyaan haddiise la dallaco ama la kariyo khalaas urtu kolkaa waa ka zuushaayo ur iyadu ma ay leh ayb waxaa kolka zuulitaankana lababa waa ku zuushaayo waqtigu kolkuu dheeraado oo afkii iyo wixii ka badbaado bacda muddaa wa iska zuushaa bahalkii waxyaala caraf lahoo laga daba cuno sida haylka iyo qoronfalka iyo nacnac kulaylka iyo waxyaalahaas oo kaliya laiska baabi'iyana waa jiraan laakiin cadaygu ma zuuliyo kolkay cusub tahay ma zuuliyo ilan carabkay gelaysaa baad moodaysaa iyo dhanxalgii waxasay gelaysaa iyo urteedu eh, kama imaanayso gudaha kama imaanaysa afkii oo dhan ayaa wada ur noqonayo oo kama zuuliyo haddiise aan laga cadayninoo qofki isagoo ilkiisiina huro ay leeyihiin basalna uu cuno urtiisu yaa salaam way sii daran tahayoo sudaac baa laga qaaday madaxa lagu dhufanaya qofka ag fadhiisao ku ag tukada can ibni cumara رضي allahu canhuma أن nebiya sal ly slm qaal man akala min hadihi الshajara qofkii geedaas wax ka cuna yacni huum toontuu ka wadaaye falaa yaqrabanna masjidanaa yaan usoo dhowaanin masjidka iyaga muttafaqun caleyh wafii riwaayati muslim masaajidanaa masjidyaalkayaga yaan usoo dhowaanin oo yani masjidka rasuulka sal lla alay slm keliya aan ku qaas ahayne masaajidda muslimiinta oo dhan keenaysa wa an anasin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabna walaa yusalliyanna macana yuuna noo soo dhowaanin markii qofkii geedan wax ka cunay oo yuuna nala soo tukanin muttafaqun calayh cunideeduna marka iyadu xaraan ma ahee urteedaas unbaa qofkii inuu dadka kusoo dhexgalo oo muslimiinta iyo malaa'igta uu ku dhiba loo diidan yahay mase ah xaraam maaha wixiise marka intuu urtii xumaydna uu leeyahay xaraamnimadiina la sii dheer sida baalkan sigaarka weeyaane isagu dee xaraamnimadiisaasu way ka sii xag jirtaa wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam man akala huuman aw basalan falyactazil naabud mise wuxuu yihi falyactazil masjidana muttafaqun caleyh ninkii cuna toon ama basal cunaayo ha naga fogaado hanaga dhex baxo marka taas waxay keenaysaa xataa meelaha la isugu imaanayo ee meelaha duruusta lagu aqriyayo iyo meelaha muxaadaraadka lagu qabanayo iyo meelaha xalaqaatul wacdiga oo haddayna ahayn masjidba xataa ayna ahayn iyo meelaha lagu leeyahay xafalaadka sida xafalaadka zawaaj iyo waxyaalasi kole kutaa waa inaanu imaanin ilaa hanaga fogaada muslimiinta ha ka fogaada ururkeeda ayanu soo dhexgelin wa fii riwaayati limuslimi man akala ahuuma wاlbasla wاlkuraath falaa yaqrabanna masjidanaa faina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam malaa'igtu waa ku dhibootaa wuxuu bani aadam ka dhibooda eh marka bani aadamkuna waa ku dhiboodaa raa'ixada karihada malaa'igtuna waa ku dhiboonaysaa labadiibu marka isku darsanaya wa can cumar bn الkhaطaabi radi allahu canhu anahu khaطba ywma اljumca maalin khudbadeed bu jumcadeed buu khudbeeyey cumar radi allahu canhu faqaal fii khudbatihi wuxuu ku yidhi uma inakum ayuha annaas ka soo hadadlaayay haddana idinku dad yahow taakuluuna shajaratayni laba geedood baad cuntaan laa uraahumaa aanan u malaynaynin ilaa khabiisatayn laba xunxun mooyaane khubsiga uu sheegayana khubsu taxriim ma ahe waa khubsi ra'yaxa weeyaan waa laba dani ahoo liidata weeyaan albasala wاthuum laqad ra'aytu rasuula اllahi sal ly slm rasuulka allah waxaan arkay idaa wajada riixahumaa min arajul urtaaga markuu qof ka helo oo nin uu ku arko fi lmasjid amara bihi amar buu ku bixin jiray fa ukhrija ila albaqiic baqiic baa loo bixin jiray masjidkaa laga saari jiray faman akalahumaa falyumithumaa tabkhaa qofkii cunayaayo ha dilo oo karin ha ku dilo yani si fiican ha u kariyo urtaa ka bi'iyo rawaahu muslim Hmm. ayb marka intaasoo dhan marka waxay keenayaan inay masaajidda mamnuuc uu ka yahay oo xaraam uu yahay sida loo adkeeyo kolka loo fiirsado inuu masjid soo galo qofkii baashaa cunay laakiin iyaga cunideedu xaraam ma aho oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam hortiisaa lagu cunay oo muxuuha cunto nabiga sal lla ly slam loo keenay oo lagu soo daray basasha iyo waxyaalaha lagu soo daray markuu isagu ka joogsada uu diiday uu qofkii la joogay oo isaguna diiday arkay markaasuu wuxuu yidhi kul fa innii unaaji man laa tunaaji anigu malaa'igtan malaa'igta ayaan malaa'igta aan la sheekaystaa malaa'igtan arrinkaa way nacab tahay adugu iska cun buu yidhi xaraam ma ahe waxaa jirta marka dadka qaarkood oo afkoodu raayaxa xun oo tabiici ay leeyihiin oo bakar la yidhaaho ama mxua cudurro qaarkood oo yirid iyo waxay yidhaahaan iyo ku dhaco afkoodu marka uu soo urabaa jira dadka noocaas oo kale marka iyagu lamid ma yihiin mise lamid ma aha asheekhu alalbani xafidahu ullah isagu wuxuu yidhaha lamid ma aha qofka wax kale isagu kasbaday mooyaane wixii ku yimid sidaasoo kale ahi dhibaato ma leh mxuu ahaayey inuu yimaado isagoo waxyaalahaas afkiisu sidaa u yahay safka soo galo waxba dhibaataa ma ay leh baabu karaahiyati الاxtibaa ywma اljumcati wاlimaamu yakطb liأnnahu yajlib الnowm fayafuutu istimaacu اlkhudba yufawitu istimaaca اlkhudba wayukhaafu intiqaadu اlwuضuء wuxuu leeyahay necbaysiga la necbaystay doonyeysi la doonyeysto maalinta jumcada isagoo imaamku uu khudbaynayo maalmaha kale ma aha maalinta jumcadana waqti kayr اkhudba ma aha liأnnahu yajlib الnowm liannahu hurduu soo jiidaya markaasna waxaa ka tegaya khudbada dhegaysigeedii waxaana looga baqaa in isagoon isogayn gadaashiisa wax ka yimaadaan waysaqaadkii u ka jabo oo markaasna uu u baahdo inuu weyse iyo raadsado وعn mعاad بن أنس الجuhaniي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم نهى عن الxibوة يوم الجuمعة والإmaaم يخطب rawaahu أبو داود والترمiدي وqاala وqاala y labadoodaba qaala y qaala alif ku taagay caado waxaa u leh arrintan dado oo kale abutirmidi abu daawud isagu uma leh caado uma leh xadiiثun xasan sidaas waana waana sax weeyaan oo xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbaniy fi صaxiixi اljaamiع الصغيir baabu nahyi man dakla عalayhi cashru di اlxija وأraada an yuضaxya min can أkhdi shayءi min shacrih أw adfaarihi xataa yuضaxii reebidan laga reebay qofka uu u galo tobanka hore ee dilxija ee rabana inuu udxayaysto maaha qofkaan rabin inuu timihiisa ama cidihiisa wax ka taabto ilaa ka udxaysto marka kolkaa uu iska jaro oo timihiina iska xiiro kolkaas ama xaj iyo mxuah xaj ha sugaayo qof xajiyaya ha ahaada mayuuna ahaanine can umi salamata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam man kaana lahu dibxun yadbaxu qofkii oo leh wax uu gowraco dibxi waa bimacna madbuux waa ficli bimacnaa mafcuul weeyaan neef uu gowracayo oo gowrac ugu talagalay qofka ilahe faidaa ahalla hilaalu dilxija markuu galo dilxija muxuu ahaye bisheedu ay gasho falaa yaakudanna min shacarihi walaa min adfaarihi shay-a timihiisa iyo ciddihiisa midna yaanu waxba ka jarin xataa udaxiya ilaa u ka udxiyaysto rawahu muslim riwaaya kale waxay tidhaahaa waaraada man kaana lahu dibxun m man dakala calayhi cashru dilxija waaraada an yudaxi oo rabana inuu udxiyaysto taasaa marka waxaa laga qaataa inayna udxiyadu waajib ayna ahayn inayna waajib ahayn sunna mu hun ay tahay baabu nahyi can اlxalifi bmakhluuq kaالnabiyi wاlkacbati wاlmalaa'ikati wالsamaaءi wاlآabaa'i wاlxayaaةi wالruuxi wالra's وxayaaةi الsulطaani wanicmaةi الsulطaani waturbati fulan wاlأmaanة wahiya ashadha nahya reebidda la iska reebay in lagu dhaarto wax aan alla ahayn oo makhluuqaadka lagu dheerto in lagu dhowr lagu dhaarto sida nebiga sala allahu alay wasalam muxuu ahaa soomaalida qaar ka mida gaar ahaan dadka gobolada waqooyi galbeed degay iyo way ku badan yihiin way ku dhaartaan nebiga sala allahu aleyh wasalam muxuu ahaaye ali rasuulkan ku dhaartayna waa yidhaahana way isku qabtaan gaarna waa ah, iyaga iyo meelo kaleba waa yidhaahaan soomaalida way ku dhaartaan iyo kacbada iyo muxuu ahaaye malaa'igta iyo cirka aabbaha nolosha noloshaydaan ku dhaartay xayaatii masriintii iyo sudaaniintii iyo baadii taa ugu dhaarto waxayaatii iyo waxayaataka iyo waxayaata awlaadii iyo waxaasay yidhaahaan ruuxda iyo madaxa iyo mxuu ahay nolosha hebel hebel noloshiisa mxuayey boqorka ama suldaanka noloshiisa iyo nicmada iyo waxyaalahaas iyo turbadana marka waxaa weeyaan waa qabriga qabriga fulaan iyo iyo ammaanada iyo waxaas sharafta iyo sida muxuu ahayey askarta iyo waxyaalahaas iyo hubka iyo ammaanada iyo sharafta iyo waxaasay yidhaahaan waxaasaan ku dhaaranayaa bay waxaas oo dhanina waa wada xaraan waxaana ugu sii daran xagga xaaraamnimada ammaanada ammaanada iyo aabbayaalka ilan labadaas iyaga gaar buu nahyi ugu soo arooray can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alيyh wali wslama qaal in allaha tacaalى yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut mutafaqu calayh alla subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka reebayaa inaad aabbayaalkiin ku dhaarataan wuu idinka reebayaa ee qofkii dhaaranayaayu alla uun ha ku dhaarto ama iskaba aamusa yuuna dhaaranin labadaasiina uga dhaxaynin xadiidkuna qasulahi qisadaasu waxay ahayd cumar buu maqlay nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo safar lagu jiro oo aabbihii ku dhaaranayo waabii leh aabbahay baan ku dhaartee saxaadadii carabta ay yeeli jireen weeyaan markaasuu hadalkan kada yidhi cumar marka goor dambe wuxuu dhihi jiray weligay dambe kuma dhaaranin aniga oo anigu hadlaayo iyo anigoo qof kale ka qisoonaya midna kuma aanan dhaaranin tani intaan ka maqlay nebiga sal sl hadalkaas intii ka dambaysa wa fii riwaayatin fi صaxiix faman kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyaskut liyaskut haddii tii hore ka ahayd liyasmut ayuu mxayadu liyaskut bayt waana isku mid وعn cabdالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم laa تxlifuu bالطawاaqي وlaa بآabaaئiكم ha ku dhaaranina طaaquudyada iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina asnaamta iyo aabbayaalkiin midna ha ku dhaaranina waxaa la caabuday ee allaaan ahayn oo dhan baa taaquut la yidhaahaa ama aaqia la yidhaahaa tawaaqi marka waa jamcu taaqia tawaaqiitna waa jamcu taaquut waana isku mid macna rawaahu muslim watawaaqi jamcu taaqiya wahiya alasnaam wa minhu xadiidkii baa ka mid aha dhahayay haadihi taaqiyatu dows tan waa sanamkii dows dhahayay ay sanamuhum wa macbuuduhum wa ru'ya fii gayri muslim biاtawaaqiiti jamcu taaquut وهي الشhياطين والصنم الشhيطان والصنم وعن برaydة رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qال mن xلف بالأmانة فlaysa mina qofkii أmaanada ku dhaarta ammaanadaydaan ku dhaartay iyo sidaas yidhaaha sharaftaydan ku dhaartay kuwa yidhaahi iyoba iyaguna sidaas oo kale ah waxa weeyaan naga mid maha buu yidhi xadiiثun صaxiixun rawaahu abu dawuud bisnaadin صaxiix waa sida uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan saxahu fi saxiix jaamiع الصغيir wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa وعنه رضي الله عنه يعني عن بريدة قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم من xلف فقاaل أنا بريء من الإسلام qofkii dhaartay ee yidhaah anugu islaamnimada waa ka baxay hadduu waxaas noqday wax sidaas yidhaaha fain kaana kaadiban hadduu been sheegayo waxa uu ku dhaaranayaa been uu yahay fahuwa kamaa qaala waa sidaa uu yidhi oo khalaas beri buu islaamka ka noqday wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana oo waxaa ku dhaaranayaa run uu yahayna falan yarjica ila alislaami saalimaa islaamnimada isagoo fayow kuma soo noqonayo isagoo dhaawac xuni uu gaadhay oo dhibaata diintiisii iyo caqiidadiisii ka gashay buu soo noqonaya rawaahu abu daawuud waana صaxiix صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa irواء الغليل وعn iبن cمر رضي الله عنهma أنhu samca رaجuلا nin buu maqlay yquulu leh laa wاlkacba maya kacbadan ku dhaartaye sidaa leh igu kacbada inayn sidaa ahayn qaala ibnu cumar radi allahu canhuma markaasu ibnu cumar wuxuu yidhi laa taxlif bigayr اllah alle hayrkaa ku dhaaranin fainii samictu rasuula اllahi salى اllau alيyh wali wslam yaquul man xalafa biاllahi faqad kafara aw ashrak qofkii alle waxaan ahayn ku dhaartaayo waa gaaloobay buu yidhi mise waa shariig yeelay mushrik buu noqday rawaahu abu daawuud oo qaala xadiidun xasan waana saxiix xadiidku xasan keliya meehe saxiix weeyaana saxaahu fi saxiix aljaamic waa muxuu ahaayey irwa alqaliil fasara bacdu alculamaai qowlahu kafara w ashraka cala ataqliib waxay ku fasireen culamada qaarkood tashdiid inbuu uga qasdaya nebigu sala allahu alayh wali w waxaa ka fiicnay halku cala taqliid uu ka leeyahay inuu yidhaaho waxay waxay mxuu ahaay kufriga asqarka ahaa kamaa ruwiya an الnabiya salى اllahu عalيه wali wslam qaal alriyaa shirk si uu yidhi taas loogu wariyey oo kale alriyaa shirku baabu taqliid اlyamiin اlkaadibati camdaa adkaynta la adkeeyey ee la xaaraameeyey si adag loo xaaraameeyey dhaarta beenta ee uu kas iyo camdi loogu dhaaranayo ta gafka iyada kuma jirtee qofku ismoodsiiyey in arrintu sidaa tahay aw ku dhaarta taa kuma jirto can ibni mascuudi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali waslama qaal man xalafa calaa maali imri'in muslimin bigayri xaqihi laqiya allaha wa calayhi qadbaan qofkii ku dhaarta qof muslima maalkiisa ee yacni loogu xukumo dhaar been ah wuxuu la kulmaa alla oo u cadhaysan maalinta qiyaamaha buu la kulmaa man xalafa qofka ku dhaarta calaa maali muslimin qof muslima calaa maali imri'in muslimin qof muslima maalkiisa ku dhaarta bigayri xaqihi xaqiisa aan ahayn ugu dhaarta oo sidaa ku qaato oo loogu xukumo laqiya allaha alluu la kulmaa wa huwa allana qadbaanu calayhi isaga u cadhaysan yahay buu la kulmaa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud radi allahu canhu ثuma qara'a calayna rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam rasuulka allah nagu kor aqriyey misdaaqahu daliilkiisa oo daliilkiisa arrintaa u rumaynaya min kitaab اllahi caza wajal ah ina aladiina yashtaruuna bicahd illahi waimaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum aayadahaasu marka aqriya ilaa aakhiri اlaaya muttafaqu calayhi kolkuu sidaa yidhi ibnu mascuud radia allahu canhu ayaa waxaa maqlay hadalkiisa nin la dhihi jiray alashcaf ibni qays alkindi radia allahu canhu markaasuu wuxuu yidhi waa runtii abu cabdiraxmaan oo anay igu soo degtay aayadantadu aniga nin in adeerkaya baa maal ku doodnay marka sida qisadii buu marka isaguna sheegay can abi umaama iyaas ibni haclabata alxaarisiyi radia allahu canhu abu umaama ma aha muxuaha abu umaamihii kale ee albaahili ma aha kaas magaciise waxaa la yidhaahaa suday ibnu cajlaan baa la yidhaahaaye si uu kala farqiyo abu umaamahaasa kale aada mashhuuro aho yuu kankada marka isaga ugu abtirinaya oo u nisbaynaya radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm qaal man iqtataca xaqa mri'in muslimin biyamiinihi qofka ku goosta qof muslima xaqiisa dhaartiisa ku goosta oo ku qaata faqad awjaba allahu lahu nnaara wa xarama calayhi aljanna alla wuxuu u waajibiyey naar buu u waajibiyey oo janno waa ka xaraameeyey faqaala rajulu ninbaa wuxuu qaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah xataa haba ahaada wax yara yaa rasuula allah qaala wain kaana qadiiba min araak haba ahaado laan oo cadayaba ha ahaade rumayba ha ahaadee ama erbad ha ahaado ama dacas uxun ama yara taafih rawaahu muslim muslim baana wariyey saxiix weeyaan marka qofka muslimka xaqiisu yaryaraysi ma leh wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قاaل الكبائر الإشhراك بالله وعقوق الوالدين وqتل النفس واليمين الغموس رwاه البخاaري waana soo hormaray oo saddex boqol soddon iyo kow buu ku soo hormaray kabaa'irta dunuubta waaweynu waxaa weeyaan alle oo loo shariig yeelo labada waalidku caasi garowgooda naf oon xaqdarre lagu dilo naf macsuumo oo lagu dilo iyo dhaarta qaamuuska ah intaas keliya dee kuma koobnee intaasuu ka sheegay kankadoo marka inahu waaweyn ba inay ka mid yihiin hadda ka horna waxaan soo marray atawali iyo mazaxf iyo qatlu muxsanaati alghaafilaat iyo waxyaala noocaas oo kale aan soo marray rawaahu الترمذي وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه ولي وسلم فقال يا رsuuل اللhi ما الكبائر y rwاه البخاري h xadiidka bukhaarي ayaa wariyey riwaayo kalena waxay dhahaysaa nin reer baadiya u yimid rasuulka all صلى اه علي sلم qال ya rasuul الlah ma الكبائر maxay yihiin dunuubta waaweynu qaala markaasuu yhi الإشhrاaك بالله qaala ثuma maada haddana maxaa ku xiga qaala اليمين الغamuus waa dhaarta beeraha ee beenta ahee mxu ahay ismiga dhex timbisa ama naarta timbisa qultu wma yamiin اlhamuus maxay tahay yamiinta hamuuskiihi qaal aladii yaqtaطicu maala mri'in muslim waa uu ku goosanayo qof muslima maalkiisa uu ku goosanayo yaعni biyamiinin huwa fiiha kaadib dhaar uu been ku sheegayo ugu goosanayo hadda ka hor isaga oo maal mri'in sheegideeda aanu ku jirin baan soo marray oo ah inuu muxuu ahaye isagoo been camdi ah garanayo oo u camdiyayo inuu been ugu dhaarto ku dhiirado taasaynu soo marray baabu nadbi man xalafa calىa yamiinin fara'aa غayraha khayra minha an yafcala dalika almaxluufa calayhi ثuma yukafira can yamiinihi yeeridda loogu yeedhay ee la jeclaysiiyey qofkii wax ku dhaarta inuu samaynayo ama inaanu samaynaynin oo goortii dambe kolkuu ka fakera u arka shayga uu ku dhaartay fulintiisa in looga fiican yahay oo jebintiisu ay ka fiican tahay qofkaas in loogu yeedho la jeclaysiiyey inuu dhaartiisaas jebiyo oo shayga uu ka dhaartay uu sameeyo oo dhaartiisiina ka kafaaro guto sidii aan ku soo marray abubakri qisadiisii martidiisii xadiidka ku saabsanaa cuntadii uu ka dhaartay waa cunoo wuxuu yidhi tanuu shayطaan bay ahaydoo waa iska dhaafay allana subxaana wa tacaala abubakr markuu ninkii qariibkiisa ahaa ee miskiinka ahaa ee mu'minka ahaa ee gafka ku dhacay ee ka qayb qaatay qadiyadii mxaa qadiyat alifk uu ku dhaartay inaan wax siinaynin waa ka alla ka nahiyey subxaana wa tacaala عن cبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال قال lii رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم وإdaa xلفta w buu hadda halkan ka bilaabay oo waxaa weeye hadalka hadal baa ka horeeyey ku soo xidhnaa oo waxa ya cabdالرحمن laa تطلب الإmاarة فإنka إلى آخره فإنka in أعطيتها عن مسألة وkilta إليها وإن أعطيتها min غayri مسألة ucinta عalayha madaxtinimaha doonin oo madaxa layga dhiga hadhihin li'annahu haddii lagula soo doonto adigoon dalbanin lagu siiyo alla waa kugu caawinaya waa kugu xiltiraya haddii kalase alla waa kugu daynaya waidaa ra'ayta marka kolkaad arag idaa xalafta calaa yamiinin yani calaa shayin wax kolkaad ku dhaaratay ficilkiisa fara'ayta hayrahaa aad yamiintaa hayrkaad u aragto khayran minha inuu ka fiican yahay faati la imow aladii huwa khayr midkaa khayrkaa la imow wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaara gudo mutafaq عaleyh baabu وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم qاaل mن xلف عlى يميiن فرأى غayrha خaيرا minها فlyukفir عan yمينihi وlيأتi اladي huوa خayر qofkii shay ku dhaarta oo kayrkii inuu ka fiican yahay u arka dhaartiisa ha ka kafaara guto waxaas khayrka ana ha la yimaado oo khayrkaasu yaanu qabsanin oonu ku qallalin uun waan dhaartay oo dhaarteeda jebin maaye dhaartaysa ha iska jebiyo hana ka kafaara guto rawahu muslim وعn أbي موسى رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل إنii والlahi in shاء allah anigu allah ku dhaartay in shاء allah insha allah wuxuu u lan wax mustaqbala buu ka hadlaya allana waa ka yidhi walaa taquulanna lishayan inii facilun dalika hada ila an insha allah in allah ariguna allaan ku dhaartaye laa axlifu calaa yamiini wax kuma dhaaranayo ثuma araa khayra minhaa haddana aan arko wax ka fiican ilaa kafartu can yamiinii dhaartaydaasaan ka kafaara gudanayaa waataytu ladii huwa khayr waxaas khayrkaana waan la imaanayaa muttafaqu calayh xadiidkanna qisuu lahay qisadu waxay ahayd qaswatu tabuuk markii la aadayey baa abu muuse radi allahu canhu uu asxaabtiisii ashcariyiinta ahaa ee muhaajiriinta ahaa ee uu nabadoonka u ahaa yaa soo dirsaday markaasu weli rasuulka sala allahu aleyh wali wasalam ola gaadiid noo soo weydii waa u tegay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam oo haddana xanaaqsanna geeli uu qayqaybanayna ka dhammaaday markaasuu yidhi wallaahi inaanan idin siinaynin gaadidi idin siinaynin mana hayo waxaana gaadii idinka dhigo abu muusa soo noqday isagoo murugaysan markaasuu u sheegay raggiisii markaas muddadii yar dabadeed baa loo keenay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam awr loo keenay markaasuu u yeedhay abu muuse u yeedhay oo markaas ayuu siiyey toddoba neef oo geelahoo karmoon oo baar cadcad ayuu siiyey kolkaasay kolkooy loo keenay ay geeli uu keenay iyo iyagii dhexdooda isku noqdeenoo markaasi waxay yidhaaheen war geelankada laynoo barakayn maayo rasuulku waa kii dhaartay dhaartiisii baynu ilowsiinay marka qalad baan samaynaa laynoo barakayn maayo aynu ku noqonna rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam oo aynu xusuusinna dhaartiisii markaasay ku soo noqdeen waxay dhaheen yaa rasuul allah waa adigii dhaartay inaadan eh, awrna siin gaadiidna siinaynin ee haddana gaadiid baadna siisaye miyaad ilowday dhaartaadii markaasu wuxuu yidhi anugu idinma siinina alla idin siiyey alla idin siiyey marka isagu nebigu sal ly slam qof wuxuu ahaa amar alla ku socdo oo alla u waxyoodoo waxi baa ku sii la weliba inshaa allah haddii intaan dhaarto aan arko kayrkii oo ka fiican dhaartayda intaan jabiyaan ka faragudanaya oo wixiina aan samaynaya marka nimanka mujaahidiinta ah ee muhaajiriinta ah ee aan haysanin gaadiid iyo see aan haysanin iyagoo gaadiid la siiya iyagoo gaadiid la-aan la dhigo gaadiid iyagoo la siiya ka fiican marka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam taasoo kale iyo weeyaan kuwa uu sheegayo iyo ninka abubakr radiallahu canhuma uu ku dhaartay inaan waxsiinaynin iyo qofka qaraabadada ee miskiinka ah xidhiidhintiisa iyo xidhiidhin la-aantiisa oo dhaartii aada ilaaliso xidhiidhintiisaa kaaga fiican taasoo kale marka wallahi inaana hebel weligay gurigiisa tegaynin wallahi inaan hadduu dhintay ku tukanaynin wallahi inaanan hadduu ii baahdo wax siinaynin wallahi inaanan weligay salaanta ka qaadayn haddaad sidaa ku dhaarato nin walaalkaa qaraabada dariska wax sidaasah